halaaggeeda iyo dhibaatadeeda ku suganna waa ka hadlay rasuulkeenni moxameda ah salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waayo waxaa loo soo dejiyey diin dhammaystiran oo ilaahay subxaanaه wa tacaala qur'aankiisa ku leeyahy alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina marka waa diin kaamil oo dhammaystiran oo aan u baahnayn wax lagu daro ama wax laga gogto xadiidkaas ibn maaja wariyey xaakimba rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyay cbdillaahi bni cumar maalin maalmaha ka mida rasuulkii ayaa noo yimi markaasuu hadal noo jeediyey shan qodob buu u sheegay yaa macshara almuhaajiriin khamsun ida btuliitum bihinna wa acuudu billaahi an tudrikuuhunna shan umuurood ee hadday idin soo haleelaan ilaahayna waxaan ka magan gelayaa inay arrimahaada idin haleelaane arrintu waa adagtay weeye shanta umuurood wuxuu rasuulku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi lam tadhar alfaaxishatu fii qowmin qad xataa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim aldaacuunu waalawjaacu allatii lam takun madad fii aslaafihim aladiina madow haddii zinada iyo waxyaabaha xunxun ee faaxishada liwaadka iyo waxli way soo gelayaane haddii ay dadku muujistaan oo qowm arrintaa uu sameeyo oo bannaanka u soo baxdo waxa weeyaan qoomkaas waxaa ilaahay subxaana wa tacaala ku ridaa xanuunno iyo cudurro aan dadkii iyaga ka horreeye ku dhici jirin ayaa ku dhaca buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh walam yanqusu almikyaala waalmiisaana ilaa ukhiduu biاsiniina wa shiddati alma'uuna wa jawru aladyaan haddii ay galaanka iyo miisaanka waxyaabaha halbeegga ee raashinka iyo waxa lagu miisa haddii ay dhimaan oo nuqsaamiyaanna waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala ku sallidaa waxa la yidhaahdo abaaraha ilaahay ku sallidaa iyo nolosha ku adkaata ascaartu qaaligarowda iyo xukun dulmi ah ayaa ilaahay gacanta u geliyaa walam yamnacu zakaata amwaalihim ilaa municu alqatra min asamaa walowla albahaa'imu lam tumtaruu haddii ay sakada bixin waayaan oo ay ka manciyaan dadkii xaqa u lahaa ilaahay subxaanah wa tacaala dhibicda roobka ayuu joojiyaa oo haddii waxyaabaha mayeedhaankii aana jiri lahayn dee roobba looma shubeen walam yanquduu cahd allaahi wa cahda rasuulih ilaa sallata allaahu calayhim caduwan min hayrihim hadday buriyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ballankiisa iyo cahdigii rasuulka waxaa ilaahay ku sallidaa ah, cadow baa ilaahay gacanta u geliya oo waxay haystaan wax ka mida ka qaada wamaa lam taxkum a'immatuhum bikitaabi illaahi ilaa jacala allaahu ba'sahum baynahum haddii dadka madaxda u hayana sharciga ilaahay wax ku xukuminna ilaahay ciqaab buu dhexooda dhigaa xadiidkaasi waa xadiid cadiim ah ibnu maaja wariyey darajadiisu waa xasan qodobada uu ka hadlay wuxuu noqon karaa xadiidku qaacido qur-aanku uu in badan ka warramayo ayuu wax ka mida sheegayaa qaacidadaas waxay tahay waxyaabaha dhacaya ee bulshada haddii goor ku yimaada abaaraha colaadaha waxyaabaha dhibaatada faraha badan ee dhaca sababaheeda waxaa ka mid ah dunuubta iyo macaasida dadku ay gelayaan waa qaacido caama iyadoo dhici karto mararka qaarkoodna qofka mu'minka in la imtixaamo oo si gaarana si darajaadkiisa kor loogu qaado dhibaato gaar loo maryana waa dhici karta laakiin qur-aanku waa sugaya wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir yacani waxaa idinku dhacaya dhibaatooyin ah waa waxaad kasbateen oo idinku aad la timaadeen wax badanna alla subxaanau wa tacaala uu dhaafaya oo saxaabadii rasuulka ayaa maalinta uxud oo aad ka wada dheregsan tihiin ee markii marka oo lala kacay oo jabku soo gaadhay arrintaa way garowsan waayeen oo waxay yidhaahdeen xaggay nooga timi arrintani awalammaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayhaa qultum annaa haada qul huwa min cindi anfusikum arrintan xaggay ka timi fatwadii waa la siiyey meeshay wax ka yimaadeen baa loo sheegay waa naftiinna waa naftiinna ayaa allah helaya subxaana wa tacaala qaacidadaasaa uu qur-aanku sugaya dahara alfasaadu fi اlbari wاlbaxri bima kasabat aydi الnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun waxyaabaha dhacaya waxaa weeye ee muuqda ama bad ama berri ka muuqda waxaa weeyaan waa waxay dadku ay samaynayaanoo ciqaab la marinayo oo waxay sameeyeen wax ka mida uun loogaga abaalgudayo zaynab bintu jaxsh radia allahu canha maalin maalmaha ka mid ah habeen baa rasuul kiciyey oo salaaddii war kuwa qolalka jiifaya salaadda may u kacaan salaatuleylka rasuulku waa hadlay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi khatar buu sheegay uu ka digey soo socota yaajuuj iyo maajuuj baa dhowaatay in la soo daayo arrimahaas ka sheekeeyey annahlaku wa fiina asaalixuun rasuulka ilaahayow miyaana la halaagayaa iyagay nagu jiraan dadkii saalixiintaha haa buu yidhi saalix waxaa la waa qofka isagu nafaan toosan ee ilaahay caabudaya ee tadayunka diintay ka muuqato markaa saalix iyo muslix farq baa udhexeeya hadduu muslix yahay waana hagaagsan yahay khayrkana uu ka shaqaynaya haa buu yidhi oo haddii khabadku bato xumaantu hadday badato waa lays halaagayaa buu yidhi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka xadiidka intayna u gelin bal faahfaahintiisa cumuuman waxaynu eh, sugaynaa oo diintu inoo caddaynaysaa dunuubta iyo macaasidu qofka bani aadamkaa ah waxa halaagaya ee baabi'iya jiritaankiisa iyo kayaanka bulsho iyo dadba waa macaasida haddii si guud loo sheego oo macaasidu maaha dhibaatadeedu aakhiro oo keli ah in qofka uu cadaab ku gelayo laakiin waxay keeni kartaa inuu qofku risiq xitaa la siin lahaa inay macaasidu sababto inuu waado sida rasuulku inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu aley ina rajula la yuxramu risq eh, min dembin yusiibu qofka waxaa dhici karta in wax risiqa laga manciyo dembi uu ku dhacay sababtii waxay keenaysaa macaasidu in wixii ilaahay ku siiyey gallada ee nicaamaad haysatay caafimaad baa lagu siiyey maal baa lagu siiyey iimaan iyo diin baa lagu siiyey awlaad baa lagu siiyey gallad way fara badan tahay wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicamtaa ilaahay ku siiyey haddii aad shukri naqi weydo oo wixii ay kaa mudnayd nicamtu haddii lagaa waado oo macaasi aad ku jawaabto iyadoo ilaahay khayrkaasoo dhan ku siiyey waa la waayaa nicamti daalika bianna allaaha lam yaku mugayiran nicmatan ancamaha calaa qawmin xataa yuqayiruu maa bianfusihim baa la yidhi subxana watacaala ilaahay qowm nacam uu siiyey kama zuuliyo kama qaado ilaa iyagu ay la yimaadaan wixii keenaya in laga bedelo laga qaado waxaa kaloo rasuulku inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh adilada ku sugan macaasidu guud ahaanba barakaday ka qaadaysaa noloshaada hadday cilmi tahay hadday dhaqaalo tahay waxaad haysatay inay gacanta ku geliyey waxaa laga yaaba xoolahaagoo badan haddana baraka ma leh cilmi badan baad haysataa baraka ma leh awlaad badan baad haysataa baraka ma leh waxaa keenaya macaasida aad ku jirto iyo waxa ka aad ku dhaqmayso ayaa waxay ka qaadayaan waxa ilaahay ku siiyey nicamta barakaday ka qaadayaan walow anna ahla alquraa aamanuu la lafataxnaa calayhim barakaati min alsamaa'i waalard walaakin kadabuu faahadnaahum bima kaanuu yagsibuun oo dadka iimaanka haddii ay la iman lahaayeen iyo taqwo khayraad baa adduunka kor looga furi lahaa dhul iyo hoos baa looga furi lahaa laakiin way beeniyeen markaasaa ala wuxuu leeya waxay samaynayn baan ku qabannay waxay keenaysaa macaasidu guud ahaanba inay qofka kan ilaahay agtiisa uu ku qiimo dhaco qofku alla agtii baad qiimo beelaysaa oo qofaan sharaf lahayn baad noqonaysaa mar haddaad xumaan walaaqanayso waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofka ilaahay ahaaneeyo wax sharfa oo maamuuse heli maayo waa kii rasuulku lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa jucilat asigaaru waillatu wa jucilat adillatu waasigaaru calaa man khaalafa amri dullinimadiiyo darxumo waxaa korkiisa la saaray qofkii amarkayga khilaafa marka khilaafka sharciga la khilaafo amarka rasuulka la khilaafo waxaa ka soo baxaya dulinimo sharafta iyo qiimaha iyo cizada iyo milgaya maamuus waxaad ku helaysaa diinta ilaahay man kaana yuriidu alciza fa ina alcizata lilaahi jamiica qofka sharaf raba ee wanaag doonayow diintii ag taalla soomaalidu waagi hore waxay odhan jirtay ninkii xoolo doonayo xamaro ogow ninkii xila doonaya xamarooga xamara garanaysan xamaradu waa faraska waa dee faraska lagu duuli jiro oo xoolaha lagu dhacaa faraska xoolaha lagu dhici jiray faraska xitaa dumarka waa lagu dhici jiray lagu qaadan jiray lagu rito waa geli isboobi jiray dib laakiin hadda innagu waxaynu leenahay ninkii sharaf doonaya ninkii wanaag raba ninkii janno raba diinta ilaahay ogow haruma dhaqaala ninkii raba in dhaqaaluhu hantidoo kuu badata maaha oo wixii ilahay iimaan geliyo waxa kugu filan oo wanaagsanoo qalbigaaga ku deganya ku caslan yahay war diinta ilaahgu cizo iyo sharaf diintaasi ku jirta xadiidka haddaynu u nimaadno umuuro shana oo dunubta iyo macaasida ka mid a mid walbana abaalmarkeedii lagu sheegay xadiidka gudihiisa ayaynu ku haynaa waxaa u horreeya zinada oo wuxuu tilmaamay xadiidku zinadu dadku markay samayn zinadu ilaahay wuxuu ku tilmaamay shay foolxun walaa taqrabu الzina inahu kaana faaxisha war zinada ha u dhowaanina waa shay xun baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala oo zinadu xadiidku wuxuu tilmaamayaa waxay keenaysaa oo sabab u noqonaysaa cudurro cudurro ay sabab u noqonaysaa cudurro aynu garanayno iyo kuwo aynaan garanaynba jabtidaa laga qaadaa oo dadku ay yaqaani marka zinada qof uu sameeyo aidiskii dee wixii la yaqiina ku faafay adduunka baa laga qaadaya wax badanoo hadda laga yaaba inagu aynaan garanayn oo cudurro loo maalalayahay dawooyinkiisa zinadaasaa laga qaadaya rasuulka inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa hadal waxyabuu ku hadlayaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa rasuulku inoo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qolyihii reer bani israa'iil cudurro loo soo diro lagu ciqaabay aطaacuunu rijsun aw cadaabun ursila calaa bani israa'iil taacuunka cudurka la yidhahdaa waa ciqaab ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo diray reer bani israa'iil markaa dee macaasidu waxay keenaysaa cuduray keenaysaa zinadu markaa cudurada laga dhaxlayo waxaa kaloo axaadiistu ay tilmaantay oo riwaayat muwaطa maalik ku sugan zinadu waxay keenaysaa geeri badan dadku inuu dhinto oo riwaayad kale waxay leey walaa daharat fiihim alfaaxishatu ilaa fashaa fiihim almowtu faaxishadu kuma dhex faafto dadka dhexdiisa oo zinadii ah ilaa geeridaa ku badata waa la dhimanaya xadiidkaasina waxa wey waa riwaayad kale oo muwaطa maali ku sugan waxaa ka mida ah zinadu waxyaaba ay keenayso inaan ducadaba laga aqbalin oo ay noqoto maanic waxyaabaha kabaa'irtu maanic way noqdaan oo xadiidka imaam axmed iyo tabraaniba ay wariyeen rasuulku wuxuu ihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh albaabada samadaa la furaa tuftaxu abwaabu asamaa'i nisfa alleyl fayunaadii munaadin haanbarhka ayaa la furaa albaabada samada hal min daacin fayustajaabu lah hal min saa'ilin fayucطaa hal min makruubin fayufaraju canhu yacni mid ilaahay barya oo la aqbalaa ma jira yaa ay weydiisanayaan wax siiyaa weeye mid kurbaysan ma jiraa oo aan kurbada ka faydaa falaa yabqaa muslimun yadcuu ila istajaaba allahu caza wajal ma jiro qof muslim ah oo ducaysta wakhtiga ah ilaa ilaahay subxaanah wa tacala ducada waa ka aqbalaa ilaa zaaniya tascaa bifarjiha haweenay zaaniyad ah oo xubinkeedii ku shaqaysanaysa mooyaane inta ka o dhan ducada waa laga aqbalayaa buu rasuulku inoo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiikaas waa saxiix zinadu waxay ka mid tahay kabaa'irta waaweyn kabaa'iru dunuub bay ka mid tahay ibnuqayim oo kale markuu ka hadlayay wuxuu idhaahdaa waxyaabaha munkaraadka ah ama kabaa'irta dadku ay sameeyaan iyadu zinadu saddex qodob bay kaga duwan tahay waa mida horta hadduu qofku yahay qof eh, guursaday oo guur xaala soo maray ama nin ha ahaado ama qof dumaraba ha ahaadee dee dhagax baa lagu dilaya oo ciqaabta la marinaya waa ciqaab xun siday shahwada u macaansanaya markay ka timi jirkiisuna dhagaxa dhadhamiya ciqaabka meelkaas ka dhadhamiya haddii uu ahaa qof aan ahayn qof soo guursaday oo dhallinyaro ahna laba ciqaabood baa loo kulminayaadoo in boqol jeedala ah lagu dhufto sannad masaafurisana lagu dhufto marka xaggaa marka laga eego waxaad mooddaa inay ka duwan tahay cuquubaadkii kale ee la marinayey ee xuduudaha kale ta labaad waxbaa tudhaalaha u noqon wax tulid iyo unaxariisashaha u gelina baa qur-aanku inoo sheegay ta saddexaad waa in dad ay yimaadaan oo meesha lagu fulinayo xadka lagu oofinayo waa inay soo xaadiraan azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa takhudkum bihima ra'faة fii diin اllahi in kuntum tu'minuuna biاllahi waاlyowmi اlآakhir waliyashhad cadaabahuma طaa'ifaة min almu'miniin waa kaa la yihi subxana wa tacala dhibaatadeeda waxaa ka mid ah ilmaha dhalanaya waxay ku tahay dhibaabo ayay ku tahay oo zinadu dhibaatadeeda waxaa ka mid ah inuu adduunka ku soo biiro qof markaa dhibaataysan baa soo biiraya oo marka ilmahan magac loo sheego aan aabbaha lahayn wuxuu noqonayaa qof markaa iin leh oo goobta soo fadhiisa shirka golaha waa ka cararayaa sheekada waa ka cararayaa ile magac baa loo sheegayaa marka ninka wuxuu ku nool yahay qofkaas walbahaar buu ku nool yahay aalaban ah, waxaad arkaysaa qisas ka dhacaya hooyood bay dilaan in badani oo ka mid ah. na aabbahay meel ku shegay intuu yidhaahdo balagaynu kawkasishay qaar badanoo saas u dhacday baan la soconnaa isaga qudhiisu nooca inuu badiyu jeclaanayo mar haddii isaga qudhigiisu uu balangafayl yahaadoo aanu meel fiican ka haysan khadka inuu isagu qudhiisu noqdo qof noocaa soo biiriya oo xumuu ku yimi inuu raadiyo yana wax mutawaqaca oo dhici kara wey marka xikamta loo dejiyeyna guurkana in dadka noocaasi aan ku soo biirin bulshada ee nasabka la ilaaliya waa maqaasida shareecada ilaahay subxana wa tacala u soo dejiyey waxay keenaysaa zinadu usrada inay burburiso oo qoyska gogoldhaaf haddii meesha ka dhaco waxay noqonaysaa reerkaas reer kale shakiyey waan isu dhaqma inuu noqonayo waxay keenaysaa abwaabta sharkao dhan iyo abwaabulhalaag bay keenaysaa weliba iyada keliya maahee waxaan hadda gaaladu ay aad u faafinayso oo la rabo in dowladaha islaamka iyo laga sharciyeeyo oo raggu inay isguursadaan nagu inay isguursadaan fasaadka iska daaq tegey dee quleedo rasuulku ka hadlay salawatu ullahi wasalaamu aleyh khatartay arrintaas leedahay oo xadiid baa rasuulku wuxuu leey anas ibn maalik warinayo ummaddaydu lix shay hadday xalaashato fa calayhim uddamaar halaag baa korkooda fuuray lix umuurood laga idaa dahara fiihim atalaacunu sabaarkee nacaastay dhexooda ku badato wa sharibuu alkhumuura khamriga hadday cabbaan wa labisuu alxariira waa raggiiyo xariirta ay xidhaan waittakhaduu alqiyaan hoballadii iyo dumarkii heesayey ee heesta tiray maaragtay tuman ay maaratay ay yeeshaan dumar maaratay gaaroo la diyaariyo layaa maaratay qoryahan waa qolii hobolle hiblaayi waa waa gurubkii noocaasa heesaha qaadiyey waa buuxanta ka hor taagan waktafa الrijaalu bالrijaal wالnisaau bالnisaa ragguna ragga ku kaaftoomo waxaa weeye waa waa liwaadka wax la yihahdo ama dumarku dumarka ku kaaftoomo dadka ummadaas halaag baa korkooda ku rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh intaa waxaa dheer marka aakhira laysla tago zinada markuu rasuulu ka warramayay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay habeen habeenada ka midaa ah laydhaqaa laba malag baa yimi oo meelo badan baa la soo mariyey waxyaabihii rasuulka la soo mariyey waxaa ka mid ah qolo ku jirta meel foorna ah meeshan furinka lagu dubo oo xagga hoosena ka ballaadhan xagga sarna ka cidhiidhi ah oo dabku saawalkooda waa qaaqaanwan yihiin waa rag iyo dumar dabkiibaa saa u hugubayaa markaasaa markay kor soo tuura dib baa loogu celinaya meeshaa kuwaasi maxay yihiin kuwa halkaa ku jira markaas kuwaasi waa raggiiyo dumarkii zinada ka shaqayn jiray marka ciqaabta khatarta aan rasuulku waa u sheegay salawaatu ullahi calayh zinada mar haddaynu ka hadlayno waxaynu ku daraynaa waxyaabaha keenaya da'yarta xilligan joogta faaxishadu way u fudud tahay waana mumin laga wacigeliyo waxyaabaha sababaya waxaa kow ka ah dacfuuliimaan qofka haddii iimaanka iyo ku-xidhnaanshaha rabbigii uu hoosu dhaco waxaa u fududaanaya macaasta inuu sameeyo oo zina ku dhaco laa yazni zaani xiina yazni wahuwa mu'min ka zinaysanayaa la iman maayo hawshaa isagoo mu'mina buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa lagu tilmaamay fii suurati almu'miniin xaggeeda hore marka tilmaamaha laga bixinayo qofka ee wanaagsan ee liibaanay waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fainahum innahum hayru maluumiin faman ibtagaa waraa'a dalik fa ulaa'ika hum alcaaduun marka waa kuwa xubinkooda ilaalinaya waxay ka ilaalinayaan zinay ka ilaalinayaan waxay ka ilaalinayaan liwaad bay ka ilaalinayaan waxay ka ilaalinayaan siigaysiiyo istimna waxay ka ilaalinayaan lifuruujihim xaafiduun marka qofka muminkaee toosanee qumanay wuxuu ku jiraa ilaalintaa xoog kaleba ku jiraa waxaa sababa saaxiibka xun oo dhallinyartu qofkan marka hore u dhashay oo fiican waxaa laga yaba inu tarbiyadu iska wacnayd laakiin nin baa meel u fadhiistay mid baa helay waxaan yaqaanay oo shaqadan yaqiinnay dadkana inta badan balwadda yaqaanay waxaan ku dhacaa waxaa sabab u ah rafiiqa xun saas darteed baa sharcigu had iyo goor hale wuxuu tixgelinayaa saaxiibka in la doorto saaxiib wanaagsan saaxiibka xun iska ilaali dadka saaxiibka xun baa lumiya waa sabab ka mid a ah. waxaa ka mid a ah waqtigan hadda aynu joogno waxyaabaha shahwadda qofka kicinaya oo baalkan social mediya waxaa ka muuqda ee isha arkayso ee gacanta lagu haysta waxba laga daawanayo dumarka qaaqaawan aflaamta jinsiga ah waxa la daawanayo meeshan waxaa dhex jiifa ila gaaladii halkan bay satarla intay ku dhigatay caalamku adduunku waa kala xidhnaaye waa laysu fakeray meeshan marka waxa weeyaan siyar baa la isu helay inkastoo laga yaaba dee wax badanoo khayrana dadku in ninba maaragtay niba ceesaanti nimba ninba waxbuu keeni doonaa laakiin nimankani juhuud ay bixinayaan juhuud innaba caadiya maaha waxa meesha yacni kicinaya da'yarta ee la soo dhigayo xayaysiis leh ee wax leh haddii la fura waxa ka so dhexboodinaa qaawale wa ka baxaya marka taas waa waxyaabaha aad iyo aad khatarta u ah ee kicinaya shahawaadka da'yarta weliba markay firaaqana u helaan qofku firaaqa iska haysto oo waxaanu daadaawanayo waa waxyaabaha aad iyo aad sabab noqon kara waxaa sabab noqon kara inay ka maqnaato xilkii dadkii mas-uuliyadda qaaday waalidiin dheh culimo dheh waxgarad cid kasta oo dadka bulshada eh, cilyatulqowma ummadda hoggaankeeda haya ama mas-uulka guriga haddii mas-uuliyaddii ay lunto oo waxyaabaha sahli kara dhallinyartu inay lumaan waan isku baraarujiyaynaa arrintaas ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku leey quu anfusakum waaliikum eh, naaran waquuduha annaas walxijaara yacni naftiinna iyo ehelkiinna naar ka badbaadiya marka in xil weyn laysa saaro oo qofkan intaad ku dadaalayso inaad noloshiisa raadisid u shaqaysid eh, ka hadashid si horumar tacliimaad ugu samayn lahayd diintiisa ayaa waxba ka horaysa waxaa cilaaju noqonaya oo dawa u noqonaya oo rasuulku noo sheegay salawaatu ullahi waslm si zina looga baxo oo cudurkaa muhligee waxalaagaya wax baabi'inaya dadka uga dhex baxaan dawadiisu waxaa kowka ah guurka oo in loo guuriyo dadku dhallinyartu ay guursadaan wixii marka awoodu leh oo rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ya macshara ashabaab man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj fainahu innahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarji waa kayii rasuulku salawaatu wasalaamu caleyh wali qofku markuu baqayo waa lagu tirtirsiiyey oo saddex ilaahay baa hiilkooda ah waxaa ka mid ah saddexdaa annaakixu yuriidu alcafaaf waa mid guursanaya oo yani naftiisa ay u dhowrsan doona ilahay baa hiilkiisa ah oo xoogaagaaga waa waa somaaliya dee iska fiican tahay kolle xagga miiga waxay sameeyeen waxa le kaalo ninku mar hadduu guursado bahal kaalaabaa markiiba guurku waa fududyahay eh, magaaladu de waa laga yana ka duwanaato laakiin miigoo kale iyo dhaqankii soomaalida hore kaala laysa siiyaa ninkaa qofka dumara guursaday xoolaha markiiba xera loo soo buuxinaya dhaqan fiican bay waxaa ka mid a waxyaabaha cilaajka ah ee lagaga baxaya zinada soomka buu inoo sheegay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waman lam yastatic fa facalayhi bisawm qofkaan awoodu lahayni guurkii kari karayni ha soomo oo qofku markuu dee sooman yahay wuxuu noqonaya shahwadiisiibaa dansan waxoogaa ways ceshan karaya waxaa saddexaynaysa adiga xeydhka rabbiga idinka dhaxaysa inaad xoojiso oo qofku uu isku daya markastaba cibaadaadka qur-aan akhriska yacnii eh, toosnaanta inaad ilaahay xeydhkiisa xoojiso waa qodobka muhimka inaad xusuusnaato is-hortaagga bayneeday rabbiga inaad berri qiyaame lagu soo taagi doono rabbigaa hortiisa oo lagu odhan doono atadkuru denba kada war hebelow ma xuusataa maalintaas saa iyo saa yeeshay war ma xuusataa maa intaad waxaa samaysay war ma xuusataa haa rabbiga waan xusuustaa kuwa waweynbu ka sii baqayaan somaaragti marka qof wa baqaa wa amaa man khaafa maqaama rabbih wanaha nafsa can ilhawaa faina aljannata hiya almaawa qofkii ka cabsada ishortaaga rabbigii naftiisana hawada ka reeba oo naftaada wuxuu yidhi xaatim alasam ninkii aimmada mashaaikhda culamadii buu ahaa ee salafka wuxuu yidhi dadkii baan eegay buu dadkii markaan u fiirsado o eegay waxaa ii soo baxay dadku inay intooda badani dad badani hawadooda inay raaceen oo naftu wadato naftii baa wadata markaasaan aayadda akhriyey buu yidhi wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa hawa de waxa wey waxay naftu jeceshahay xumaana ba hawa la naftu zinay rabtaa naftu xoola inay dhacday rabtaa naftu inay waxdishay rabtaa naftu waxay doontay naftu inay cibaada ka tagtay rabtaa naftu marka wuxuu yidhi markaasaan waxaan go'aan qaatay inaan naftayda anuu hogaamiyo aayaddaasaan ku dhaqo markaasaan nafti gacan ku dhigay buuhi saa dartee waa muhim juhuud badan inuu qofku ku bixiyo naftaada intaa toosin lahay qof ama sheekh ha ahaado qofku ama qof eh, aan sheekh ahayn ha ahaado halganka intaad ka dhimanayso halgan baad naftaada kula jirtaa waa la halkan ku qaadano naftaada in naftaada aad guriso oo tarbiyayso waa kii ninkii ilaa waannafsu kaطifli in tuhmilhu shaba calaa xubi radaaci wain taftimhu yanfaimi fasrif hawaaha waxaadir an tuwaliyahu ina alhawaa maa tawallaa yusmi aw yasmi nafta ka warramaya naftu waa ilmaha yaroo kale ilmaha haddii naaska loo dhigo oo naaska lagu sii daayo ilmahaas muxuu samaynaya wa iska nuugaya iska laga joojiyo oo laga guriyo de waa ka gurhaya hadhowtana wax dana kama leh hadhowta yaa naaska wuu ka yaqiiqisoonaya naaska ku noqo haddii war maxaad ii sheegaysa waxaad gol hadasmayt macsiduna waa haddaad xuma samayn jirtay oo aad ka gurisay muddaad halgantay halgantay halgan baad gashay waad halgantay waad dadaashay waxaad waddaba markaad waddo ku raariday ay dhaadhacday karintaad ka tuurtay waxaad samayn kartaa markaa dib u noqon mayso markaa marka halkaa ku hay weeye waxay macaansanaysaa marka iimaanka iyo diinta iyo wanaagga ayay ku soconaysaa markaa nafta hawadeeda ka leexi iska jir oo hadday baashu kula tagto khutuuradeedu wax saaran maha naftaas salafkeena juhud bay ku bixin jireen nafta in la hagaajiyo waxaa ka mida waxyaabaha zinada la yskaga ilay waa ducada qofku ilaahay baryo rabbi baa xanuunka cudurka kaa qaaday nin baa rasuulku rasuulka ilahay waxaan doonayaa inaad zinada ii fasaxdo wuu soo islaamay ka maari maayo baashaa markaasuu yidhi hooyada in laga zinaysta ma la jeceshahay mada dee dadkuna hooyinkood lama jecla walaasha in laga zinaysta ma jeceshahay mada dadkuna waalahood lama jecla gabdhaha waalahayin lama jecla eeddadaa zina mala la jeceshahay mada dadkuna eeddooyinkood lama jecla si caqli weli qanciyey rasuulku markaasuu duceeyey allahuma xasin farjah waطahir qalbah ila qalbigiisana xasili xubinkiisa ilaali maalintii baaba wuxuu igu jira qalbiga iga baxan buuri markaa ducada qofku inu badsado oo rabbiga ka baryo waa waxyaabaha qofka ilaalinaya ee ku badbaadiya weeyaan oo nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii naagihiidi iyo wixii laysugu oo ah lagu qaaday wuxuu yidhi rabbi isijnu axabu ilaya mima yadcuunani ilayh wailaa tasrif canii eh, eh, asbu ilayhinna wa aku min aljaahiliin yacnii rabbigow waxay ila doonayaan jeelkaaba idhaama haddii aadan iga leexinna dee waan waa lumaya xaggoodan u ilanaya rabbigu barya marka rabbi baa quluubtahaya rabbi baa ku toosinaya rabbi baa hagaajinaya rabbigaa marka waad ku xidhnaataa oo ducada badsataa waxa la wixii musiiraadka ana ee ku kicinaya waad ka dheeraataa oo kow ay ka tahay aragga iyo daawashada daawashada wax la daawanayo waa meelaha ugu khatarsan qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum ina allaha khabiiru bima yasnacuun waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna marka isha in la laabo oo aad naftaada xakamayso oo baalkan haddaa daawanayo inaad naftaada ka guriso taa ishaas ilay kuma ogo inaad wax iska baaladaymato kuma ogoli suuratunuur baa ilahay kaga warramaya ad qofku markuu istallaabo ilaahay qalbigu u tahirnaya lidaalika askaa tadhiir iyo nadaafad baa u soo baxaysa iyo qalbigiisu inuu noolaado baa u soo baxaysa weli waxyaaba khatarta waxaa ka mid a ah qofku markuu wixii daawado sawiradii wuxuu arkaya qalbigiisa ku sawirmaya soo mogid qalbigay ku hadhayaan qalbiga markay ku hadhaanna tafkiir baa bilaabanaya uu ku fakeraya wixii maruu ku fakerana baadigoob baa imanaya soo mogid marka maanta hore baa wuxuu maanta hore oo qalbigiisa degey marka wixiiba wuxuu isku maaweeya wax daadaawad wax egeego ilay bugta halkan jiifta qalbigu jiifaa waxyaabaha khatarta marka khawaatirta wixii qalbiga ku soo dhacayo waad kala dagaalantaa oodan u oggolaanin qashinqub weyaanu qalbigaagu noqon qashinqub waxa xumaan o dhan kusoo dhacdo inaan qalbiga u noqon ibnuqayim baa wuxu ohan jiray raxmatullahi madaakhilu shaytaan albaabada la raba inaad xidho ee shaydaanku kuu soo rakaabsanayo waa lix albaab wuxuu yidhi fuduulu acaam cunada badan dee dad maantoon wax iska cunto sida daaniga oo aad saa unu daliiqto dee cunnadaa faraha badan way ku dhibaysaa caafimaadna waa ku dhibaysaa hadhowtana meelo kaa dee wad hamigaa himadaada kacaysa waad himiloonaysa hawlo badan u gelinaysaa albaab lagaa soo galo cunaa iska yareeyo rasuulku salawaatu ullahi wasalaam wuxuu sheegay dee inaad calooshii saddex meelood u qaybiso ulutun liطacaami wa ulutun lisharaabi wa ulutun linafasi caafimaadana iyada wacan waxaa weeye nolosha si walba iyada wacan ka wuxuu ihi fuduulu kalaam hadalka badan waa lagu soo rakaabsanya shaydanku meel kaso geliy hadaad maanta oran sheekaynayso oo aad iska duryamayso dee dunuub iyo waaa dunuubtaaduna way badanaysaa qalbigaagu waa bukoonaya xanta iyo kiibe iyo waxbaad ka sheekaynaysa hadalkaa badan marka hadalkaagu ha yaraado fuduulu nadar baaladaymoodka dheeraadka daymada dheeraadka waa wixii sharciga khilaafsan inaad jeedjeedsato marba wax egto waa ta khatarta ah oo shaydaan kuu soo rakaabsanayo imsaad halkaa ku haysaa yaa ma la socotaan horta imsaad haysaa saddex fuduul mukhaalaطa somalida waxa o dhan ku jiraa waa fadhi kudirarkii dee inaad cid walba iska dhex gasho oo mar walba khayr ka shakayso bereba halkaas inoo ballana halka hebel ina geel maantoona dadka ku dhex jirtaa sheekaad ku dhex jirtaa mukhaalada dadkana dhex galo khayr ku dhex gal laakiin marba inaad nin walba la sheekaysato marba meel kasta inaad ka sheekayso walaa takun sarhaaran fii kulli naadin takhdubu qaar baa waxa iska jecelin dhexgalka dadkan dhexgalka dadku wuxuu keenayaa dabaa'ic baad ka qaadanaysaa dhaqan baad ka qaadanaysaa waxaa laga yaabaa inaad dadka qaar baa wuxu odhan jiray ibnuqayim raxmatullahi calayh dadka qaar baa wajacu darsi ah wajacu darsi waa gaws xanuun gaws xanuunku inaad tuurta mooyaane dee la dimaysid marka dembiga waxaa ka yacyaacaya dhimbiraha ka soo duuduu'aya ee dunuubta ah ee xanta ah ee waxcayga ah ee wax sheegga ah ee xumaanta kugu soo dhacaya waa dhibbiilo khatara marka iska ilaali dhexgalka dantaada ku haftun fuduul istimaac dhegayska inaad had iyo goor dhegaysato waxaan bannaanayn xanta qiibada heesaha myuusiga waxyaabahaas inaad dhegaysto waxyaabaan bannaanayn fuduululmanaam hurdada badan inaad maanta odhan jiifto dee nin jiifaa xaggu eh, tegi wuxuu yidhi eh, ibnujawsi baa wuxuu qoray ardaygiisii eh, wiilku dhahdo waxoogaa yar wax ismay ayuu risaalow qoray uu bixiyey laftatu lkabid ilaa nasiixati اlwalad buu qoray markaasu wuxuu ku yidhi war wiilyow markaa sheeko dheer ba iska lahayd wuxuu adugun qoonsimaad xagga tacabkiisi kutubtii buu iska iibsanaya kutubtii waxooga intu yar waxaysmay ayuu markaasu aad buu hadlay kitaabku wax badan ku qoray cumrigu ka hadlay marka wuxuuhi waraa dheer hadaynu ka soo qaadno lixdan sannadood soddon sannadoodna hurdo ka soo qaad inaad seexatay shan iyo toban sannada waa intaad yarayd waa shan iyo afartan maxaad janno ku gadan doontaa maxaad goobta la iman ilay jannada waxaa lagu gataa waxay u baahan tahay alaa inna allahi alkhaaliya alayna sataraj camal bay u baahantah maxaad la tegi shan iyo tobanka soonada soo hadhayna meelaad ka shakaysa iyo maraad wax cunaysa iyo maraad maa iska baash waxaasay noqonaysaa marka waxa weeyaan qofku inuu hurdada badan iska ilaaliyo oo intii loogu talagala uu ka qaato qodobka labaad walam yanqusu lmikyaala waalmiisaan ilaa awkhidu bistinin halkaas waxay tusaale u tahay dee qofku waxyaabaha eh, miisaanka iyo halbeeg baa laga hadlay wax badan baa soo geli kara ribadii baa soo gelaysa waa mucaamalada qishka o dhan baa soo gelaysa oo ribada nafteedu marka shay shay la jinsiga lagu iibinayo dee waa la kala badiyaa nuqsaan baa gelaysa kala badintii waxaa mid baa badan mid baa yar markaa nuqsaanta wixii beeca qishka ku saabsan wax kala iibsiga ee noocaas oo dhammi isna wuxuu keenayaa oo macaamilada ganacsiga ku saabsanoo xumaata oo sharciga khilaafsani waxay keenaysaa in abaar la isku salido oo faqrigu yimaado oo ascaartu qaaligarowdo oo xukun xun loogu salido ayuu rasulku sheegay salawatu ullahi wasalam calayh waa dee miisaanka in la oofiyaa waajib ah waaqiimu اlwasna biاlqisط walaa tuksiru miisaan wawfu اlkayla wاlmiisaana biاlqisط marka had iyo goor miisaanka wax kastoo waxa lagu miisaamayo halbeeg kuu noqonaya waa in la ilaaliyaa miisaanku waa noocyo badan yahay miisaanka maxsuuska iyo miisaanka sharciga inta waa in la ilaaliyaa oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu inagu baraarujinayaa de inay khatar badan ka imanayso mucaamalada haddaynu xumayno oo wixii la kala ganacsaya wa la kala iibsanaya haddii qish qishku siyaa badan buu iman karaa waxaa qur-aanku uu xarimayaa oo fudaydinta oo qofku markuu isagu dadka wax ka soo iibsanaya in wixii iska dhammaystirto markuu u galaamayna waxu miisayana inuu maaragtay nuqsaamiyo waa ka ilaahay suuradan ku keenay weylun lilmutafifiin aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastufu marka abaaraha iyo sicir iyo waxa waxaynoo keenayaa arrimaha noocaas oo halaagaas keenaya bukhaari wuxuu baabaysanayaa baabu intiqaami rabbi min khalqihi bilqaxdi idan tuhikata maxaarimu yacnii dadku hadday xaaraanta ku dhacan tani waa namuudaj iyo tusaale kaylkiiyo miisaanka la nuqsaamay waa tusaale eh macaasida iyo xumaantu waxay keenaysaa sheekhu suuxin baabka u dhigtay in ilaahay dadka intuu cadhoodo abaaro ku rido bdilkaiir tafsiirkiisa wuxuu ku keenayaa mujaahid qowlu leeyahado ina albahaa'im talcanu cusaata bani aadam idaa ajdabat ilardu marka dhulku abaartu dhacdo oo dhibaato dhacdo biyo la waado abaaru dhacaan xayawaanka noole ee mayeedhaanka ahi habaar bay u taagsanayaan dadkii maarata bani aadamka kuwa idinkaa noogu waxan waxa habaar baa qabtaan marka waxa weye waa habaarayaan waxaa kale oo saddexeeya Eh, walaa manacu zakaata amwaalim ilaa manucu lqatra min asamaa zakadu waa rukni min arkaan alislaam oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qofkii haysta wuxuu eh, nisaab wax gaadha zakadiina ay ku waajibtay laga doo inuu bixiyo dadkii masaakiinta abaa dad ilaahay siiyey oo asnaafaba iska leh haddii markaa laga manciyo oo la siin waayo dee xoolihii iyo wixi haysanay barakadii baa laga qaadayo dee roobkii la shubi maayo zakaduna waa ka meel kasta waxad ka meelo badan qur'aan ka mid ah salaadii iyo zakadii baa la lamaaneeyey xikmadda zakada ku jirta xoolaa laga qaadi nisbad laga qaadi wax yar marka dib loo xisaabsado oo wax lagu bakhaylo ma aha xikmadda laga dan leeyahayna waxaa ka mid ah marka cibaado inay tahay laga yimaado ilaahay baa kugu dahirinaya oo naftaada ayaa lagu nadiifinaya bakhaylnimada iyo cudurada noocaasa ah lagaga saaraya bixinta xoolaad bixinayso waxaad ku helaysaa in ilaahay xoolihii kuu tarmiyo ay ku bataan khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakiihim biha wa salli calayhim ina salaataka sakan lahum xoolaa ka qaad baa ilahi subxana wataala waxay keenaysaa way tahiraysaa oo naftooda qof ka nadiifinaysa bakaynimada ka noqonaya wuxuu noqonaya qof maaragtay quuraya laa xoolaha bixinaya waa xoolii waa u ziyaadayaan oo waa u badanayaan marka ilahay inaad la tijaaraystaa la doonaya qofkii qiimaha xooluhu ay eh, zakada bixinteedu qiimahay leedahay waxaa kaloo ku jira ku sugan in bulshadu ay baahidii dhexdeeda tila ay isdhammaato oo fuqaradii masaakiintii kalgacalo iyo isku duumi baa imanaysa oo maaha cilaaqo colaadoo ka dhaxaysa qofka faqiirkaa iyo qofka taajirkaa faqiir u hanqaltaagaya isa saa ugu hayo olinkaarqabahaas balkaa waxa ilahay u dhiibay eegaana faramanaantan taagani maaha ee waa nin aaminsan inuu ilaahay saa waxu isaguna xaqiisa uu leeyahay waxaanu ku lahayn maaragtay wax ah wax loogu mana sheegta aanu ahayn ee xaq ilaahay waajibi ay tahay halkaa waxaa ka imanaysa markaa kalgacalay iyo iskuduubniya wanaag marka zakada haddii la diido waxaa imanaysaa abaaro ayaa imanaya biyola'aan baa imanaysa roob la'aan baa imanaya waxaa laga samadii baa la xidhayaa taas waa nooc ciqaabta ka mid ah ciqaabta kalena de way fara badan tahay oo rasuulku wuxuu noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maal kasta oo aan zakada laga bixin maalinta qiyaame bahal abeesa baa lagu soo shabbahayaa maalkaagii markaas wuxuu samaynayaa intuu afka ku gashado qawalada ku rito ayuu ka hormay garanaysaa marka afka kuu rito afkiisa gasho baalka ah may taqaana kaanahay war isu kayshee ku garan maaye meelxumadmlgiye meel xun baad maranaysaa maalkaagii baan ahay maalkaagii baan ahay anaa maaluk anaa kanzuk saasuu hadlaya marka maalkii aad ku tabcaysay ee aad sakada ka bixin weyday eead meelaha bangiyada ku xaraysatay ee khasnadaha ku ridatay ama kii geel haystay geelaysa maarata dhawra ilaalinayey maskaasuu berri kugu noqonaya afka ku gashanaya marka inta goorgoor tahay waxaa weeye iska gaadh qodobka afraad walam yanquduu cahda allaahi wa cahda rasuulih ilaa sallata allaahu calayhim caduwan min hayri ballanka ilaahay iyo ballanka rasuulka hadday buriyaan allah wuxuu ku sallidaa cadow aan ku sallidaa ballanku noociis way badan yihin ballan aad qof la gashay hebelow wakhtigaa inoo ahaato ballanka ilaaad kula jirto diintu oo dhan baa cuhuudiya ballan ah salaaddu waa cahdi ilaaad kula jirto soonka cahdiya ballanku waa ballaaran yahay balanku waxaa noqonaya eh, qabaa'ilkii heshiiye ee ballan galay shirkadii ku heshiiye ee ballanka galay wax ka dhexeeyeen aad baa cuhuuddu ay u fara badan tahay qofka markaa ballanka in la fuliya waa shay waajib ah wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan burinta ballanka la buriyaa wuxuu ka mid yahay min kabaa'iri dunuub wuxuu ka mid yahay calaamaatu nifaaq oo ilaahay subxaanah wa maruu ka hadlayay ummadii horena qoladii yahuudda iyana sababaha ilaahay ciqaabta ugu riday oo ballanburyada ka mid ahayd fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya yuxarifuuna alkalima can mawaadicih waa ka subxana wa tacala burintay buriyeen ballankii ay ku jireen sababtiisa ayaanu u nacdallay oo naxariista ilahay ka dheeraynay ilahi subxana wa tacaala marka waa cuquubo muuqanaysa cuquubo haddii qofku ballanka uu ka baxo nacdal baa kugu socota waxay noqonaysaa in qalbigaagu adkaado ila waxaad khilaafaad ku jirtaa sharciga ilahi baad khilaafaysaa waxay noqonaysaa sida xadiidkani tilmaamayo in ilaahay cadow kugu sallido oo ummadda cadow ku sallido cadow aan yaan iyaga ahayn oo waxay haysteen wax ka mida ah ka qaadiya dee maanta cuhuuddii marka bulshada dib loo eego ama dawlada dheh ama maamul dheh ama shacab dheh ballanku xaguu inaga joogaa kuwa siyaasadda dhexdoodaye wax ka dhexeeyaan ba intay heshiiyaan bay leeyihin haddana iswada khilaafayan waxbay maanta ku heshiyan ba iskhilaafayaan waxay ku ballamayan waa khilaafayaan way iswada haystaan marka ballanku wuxuu noqday wax iskaba caadi qofku fadhigaa meesha marku ka kacdo ka bixi karo arrin sahlan ma arrintaas markaase wuxuu nagu salliday caalamka islaamka cadowba ilahay gacantuu gashay oo haddaanu haysan oo ciidahaanu haysanna si kale lagu haysta dee haddaadan talaada gacanta kugu jirin waxbaad haysataa haddii lagu maamulayo haddaynu hadda taagannahay inagu haddaynu bulshada soomaalina waxaynu leenahay qoladii eh, beesha caalamku hawsh maxay maxay halkay wax marinayaan meel fiican marinayaan waxay isu jiidayaan beesha caalamka ayna wadda waxbaa la soo dhaweynaya dadkii meel fiican marinaya marka waxaad mooddaa inaynu isu buuraynaba naxariista gaalkii ilaahay inoo sheegay ee ummadda cadowgeeda aan danna kaa lahayn oo wax dan uga aalu kaalahi ma jiro wuxuu ninkii eelka dhigay uu ergootoy ninkii eelka dhigay uu ergootoy kii dhibka dhigay baa loo ergoonaya leey war hebelow ergaan ku hebelnaya bal iskaa hebel baa diidan hebel soo qabo hebel qabo waa ninkii eelka dhigay waa ninkii dalka qaybiyey waa ninkii kala googooyey waa ninka adiga raba inuu meel xun ku dhigo waa ninka dalkaaga duulaan ku ah dhibaatada taagan bay ka mid tahay waxa weeyaan waxaa intaasoo dhan keenay marka cuhuud aynu buurnay oo dhaqankii aynu wanaagsan lahayn diina ummaddu ay ka tagtay oo ay waxay ku heshiiyaan aan isku waafiqi karayn oo tala aanay soo saari karayn in ilaahay markaa cadow kale gacanta u geliyo oo waxay haysteen wax ka mid ah u ka qaado maxaad ku diyaysaa daadku inuu ka hadlayo wax dhaba oo jira weeyaan waxaa u dambeeya a'immadu haddii aanay ku xukumin ilaahay sharcigiisa waxaa la dhex dhigaa ciqaab iyo colaado ayaa dhexdooda dhiga oo ilaahay subxaana wa tacaala shareecadu inoo soo dejiyey waa shareeco naxariis ah waa shareeco cadli ah cadaalad waxaa lagu gaadhaya shareecada islaamka soomaaliya waxay ka taahaysa dhibaatada haysataa ee laysu aamini layaa cadli baa la waayey oo waxaa la leeyahay qof waliba waxaynu barannay uun dulmi iyo isku ummadda cadaalad baa deeqda waxaan qabyaaladdan la sheegaya waxa kan macna marka la helo ummad garsooroo sharciga ilaahay iyo waddo wanaagsan haysato oo cadli samaynaysa sheekadana way iska dhammaanaysaa wadda qabyaaladdu xitaa wakhtiga rasuulka la soo saaray meeshii uxmayd bay maraysa laakiin rasuulku wixii o dhan wuxuu ku bedelay nidaam lagu socdo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo cadli ah marka cadligu waa shareecada naxariistu waa shareecada ku dhaqankeeda isku duubni iyo midnimo shareeca lagu helaa waxaa weeya marka haddii taa la waayana hawa nafsi baa imanayo faxkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaahum waa kaa la subxan hawadu ha raacin uma jacalnaaka calaa shareecati min alamri faattabichaa marka shareecaduna waa macno ballaadhan oo in la gogto oo marka shareeca la soo qaadiyo xukun juziyaad mucayana meelo gaargaara isha lagu haya ma ahee shareecadu waa nidaam nololeed usrada qoyska laga bilaabo meel qaacida alqima ilaa heer madaxweyne ilaa guriga intaa dhex u dhaxaysoo dhan ku dhaqanka diintu waa shay layska dalbayo ummad oo dhan laga doonayo si markaa looga badbaado khilaaf waa waa xeedho layna dhex dhigay caalamka la dhex dhigay oo leeyahay caalamow badbaadadeennu waa kitaabka caalamow xeedhada gacanta buu ridanaysaan inna haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam wadda tii ugu fiicneed buu idinku toosinaya war u diyaarsan baa la leeyahy caalamka marka ilahi waxaan ka rajaynaa subxana wa tacala inu naga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah allahuma aati nufuusna taqwaaha wzaka anta khayru man zakaaha anta weliyaha wa mawlaaha aamin aamin w sal allahum ala sayidina moxamed wcala alih wasaxbi waslm